alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay eh, geeridii nebiga calayhi isalaatu wasalaam musanifkuna raximah allahu tacaala masaladaa wuxuu u sheegay marka koowaad waxay ka mid tahay taariikhdii ama siiradii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ee ka sheegayey mar sidaynu sheegnay dadka qaarkood ayaa waxay yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma dhiman wuu yaro dhuuntay un anaguna waanu aragnaa waanu kulanna ilaahayna subxaana wa tacaala sababta uu nebiga ugu sheegayay inuu dhimanayo isagoo bashara ee u lahaa innaka mayitun waad dhiman doontaa waa si aan loogu murmin nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa waxaynu sheegnay nebiga calayh salatu salaam geeridiisa sharcigii waaqicu labaduba inay tusiyeen sharciga waxaa ka mida ah ilaahay inuu sheegay nafo oo dham inay dhiman doonaan kulu nafsin daa'iqat lmowt nebiguna calayhi salaatu wasalaam nafahaas ayuu ka mid yahay oo lagama soo reebin wa qaala tacaala wama jacalnaa libashari min qablika alkhuld afa in midta fahum lkhaaliduun kulu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari wاlkhayri fitna wailayna turjacuun aayaddan waxay jamcisay naf waliba inay dhiman doonto iyo nebigu calayhi salaatu salaam inuu dhiman doono dhimashadiisuna inaanay la yaab lahayn oo basharkii isaga ka horreeyeyba ilaahay midna waaritaan uma qorin hadduu nebi maxamed dhinto kuwa dhimashada la jecel iyo geeridana ilaahay wuxuu ihi mayagaa waaraya iyagu way dhimanayaan waxaa kaloo u daliila ilaahay wuxuu caddeeyey rusushii nebi maxamed ka horreysay inay dhinteen wamaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya sayajzi llahu shaakiriin maxamed maaha wax kale waa rasuul bashara oo rusul ay ka horreysay rusushii ka horreysay way dhinteen isna waa dhiman doonaa waxaa ka mid a ah adilada suuratu nasr oo ishaartay ama tilmaantay geerida rasuulka cabdullahi bn cabaas tafsiirkeeda markuu cumar ibn khaaab weydiiyey wuxuu uhi inamaa huwa ajalu rasuuli illah aclamahu iyaah waa rasuulka ajashiisii oo ilaahay wa tacaala rasuulka uu ogeysiiyey cumarna tafsiirka uu ku waafaqo o wuxuu uhi ma aclamu minha ilaa maa taclam inta aad ka garanayso ayuun baan ka garanaya bukhaari baa wariyey fi saxiixi وإذا جاء نصر اللhi والفتح ورأyت الناaس يدخلuنa في dين اللahi أفواaجا فسبح بحمdi ربka واsتغفirوا iنه kاna توابا manaa xayaatada waxaad ku khatimtaa taصبيix iyo استغفاar iyo towbadkeen adilada waaqicigaahi way badan tahay waxaa kamida xadiidka caaisha ee bukhaarي صaxiixa uu ku wariyey waxay sheegtay nebigu calayhi salatu salaam markuu nafbaxay abubakar inaanu joogin sunax meesha la dhaahdo min caaliyati lmadiina ka mid a ayuu joogay dabeetana faraskiisii isagoo saaran ayuu yimi uu ka degay falam yukalim innaas xataa dakala calaa caaisha radi allahu canha qof juuq umuu odhan ilaa uu galay qolkii caaisha watayamama nabiya huwa musja bburadi xibara fakashafa can wajhi nabiga alayh الsalaatu wasalaam oo lagu daday go-yaal ayuu u galay dabeetana wejigiisuu ka qaaday maradii uma kaba calayhi faqabalahu nabiga alayh الsalatu wasalaam oo ku foorarsaday waana dhunkaday uma baka wuu ooyey faqaala biabi anta ya nabiy اllah laa yajmac اllah calayka mutatayn ama almowta alatii kataba allahu calayka faqad mutaha ilaahay laba geeriyood kuu kulmin maayo buui rasuulka ilaahy tii ilaahay uu kuu qorayna maanta ayaad dhimato aad geeriyootay daliilka kale waaqicigii waxa weeye saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waxay ku kulmeenay isku waafaqeen nebigu calayhi salatu salaam markuu geeriyooday inay maydhaan oo ay kafnaan oo ay ku tukadaan oo ay aasaan waa kuwii isku khilaafay nebiga ma iil baa loo duwayaa mise qabaaljeex ee ilaahay subxaana wa tacaala weydiistay sida u roon inuu u dooro oo uu ku soo horreeyey ninkii iilka duwi jiray nebigana calayh salatu salaam sidaa ilaahay u dooray loo aasay waxaa ka mid a ah adilada waaqiciga faatima radi allahu canha oo rasuulka inantiisiiya ayaa abuubakar u timi iyadoo le dhaxalkii aabbahay ayaan doonaya bukhaariyo muslim baa wariyey min xadiidi caaisha radi allahu canha abu bakrna wuxuu ku uri ina rasuula اllahi qaal laa nuurat maa taraknahu sadqa ambiyada haddaanu nayna lama dhaxlo waxaanu ka tagnaana waa sadaqa wey waxaa daliil waaqiciga ah saxaabada ridwaan ullaahi calayhim nebiga weli iyagoon aasin inay ku ijmaaceen inay doortaan khaliifo nebiga ka dambeeya hadduu nebigu noolaan lahaa oo adduunyada ku noolaan lahaana saama yeeleen waxaa ka mida waqaayic badan baa saxaabada soo martay oo ishkaalkeeda leh masaa'il diiniya oo jawaabtooda loo baahday khilaafaad xallintooda loo baahday hadduu nebigu calayhi isalaatu wasalaam nool yahay rasuulkay u tegi lahaayeen oo weydiin lahaayeen laakiin taasi may dhicin cumar ibn khaaab radi allahu canhu sida bukhaariyo muslim wariyeen min xadiidi cabdillahi llahi bni cumar mimbarka ayuu ka khudbaday wuxu uhi inahu qad nazla taxriimu اlkhamri wahiya min khamsati ashyaa alcinabi wاltamri wاlxinطati wاshaciiri wاlcasr wاlkhamru ma khamra alcaql wahalaaثu wadidtu ana rasuula اllahi lam yufaariqna lam yufaariqna xataa yachada ilayna saddex mas'alo waxaan aada u jeclaan lahaa nebigu inaanu naga dhinteen ilaa uu saddexdaa nagala hadlo aljaddu waa awowga iyo dhaxalkiisa oad ogtay khilaafka badana ku jira awowga iyo walaalaha see loo dhexashiinaya walkalaala oo qofka asaliyo faraclaawaha ah waa abwaabu min abwaabi riba iyo masaa'il ka mida masaa-isha ribada halka waxay noogu dhammaaday saddexdii asal kitaabku uu ka koobnaa khaatimadii ayaynu biidn illaahi subxana wa tacaala bilaabi doonaa iyadaanaynu ku khatimi doonaa khaatimadu waxay ku saabsan tahay fii usuul min usuuli اliimaan masaa-il usuusha iimaanka ka mid ah oo u badan weliba alimaan bilyowm alaakhir masaa ku tacalluqda waxa uu ku sheegi doonaa khaatimada eh, albacth oo min alimaan bilyowm alaakhir ka mid ah iyo alxisaab iyo aljaza saddexdaasiba waa min aliimaan bilyowmi alaakhir rukunka alimaan bilyowmi alaakhir ayay ka mid yihiin oo afraaddiisa ay ku tirsan yihin waxaa kaloo ka mid ah usuusha uu khaatimada ku sheegay musanifku raxima llahu tacaala alimaan birusul oo iyaduna markaa asalka saddexaad saddexda asale kitaabkan ka mid a ah, cilaaqala leh si aynu sheegi doono waxaa kaloo musanifku raxima llahu tacaala kitaabkiisa uu ku khatimay masalada ku saabsan alkufru biaaguut taaguutka in laga kufriyo taasoo iyaduna ah mas'alo markaa ku saabsan towxiidka tawxiidku laba ayuu ka kooban yahay cibaadat اllahi waxda laa shariika lah iyo ijtinaabu طaaguut oo laa ilaha ilaa macnaheedii weeyi maraa kitaabka musanifku raximah اllahu tacaala towxiidka ayuu ku khatimay waxa kaloo uu sheegay ru'uusu dawaaqiit marka masaaishaas ayuu musanifku raxima llahu tacaala khaatimada kitaabka ku sheegay wuxu uhi wannaasu dadku idaa maatuu markay geeriyoodaan yubcahuuna waa la soo saaraya bacigu fii lugati اlcarab waa alihaaratu wataxriik ihaaradu waa kicinta shayga la kiciyo bimacnaa lagu sameeyo wax keena inuu kaco iyo taxriiga dhaqdhaqaajinta oo carabtu waxay tidhaahdaa bacatu الnaaqata iyo bacatu اlbaciira fanbaca macnaa waan dhaqaajiyo waan waan inuu kaco wax keena oo sababa ayaan ku sameeyey fanbaca ee taxarak u dhaqaaqay sharcanna baciga waxaa looga jeedaa ixyaau اlmowta wa ikhraajuhu min qubuurihim dadkii geeriyooday in la nooleeyo ilaahay ruuxdoodii iyo jasadkoodii uu isku soo celiyo oo icaadat lajsaadna ilaahay subxana wa tacaala uu sameeyo jirhkoodii hore inuu ilaahay soo celiyo xabaalaha ka soo saara alimaanu bilbacثina waa min jumlaة اlimaani biاlyowm اlaakhir alyowm اlaakhir rumayntiisa ayuu ka mid yahi oo laa yasixu iimaanu cabdi biduuni qofna iimaankiisu ansixi maayo isagoon rumayn dadkii geeriyooday ilaahay subxana wa tacaala dib in usoo nooleyn doono oo soo saari doono waxaa u daliilo xadiidka xadiidu abi hureyra fi lbukhaari wa muslim qaala kana rasuulu llahi yowma baarizan linnaas rasuulku maalin maalmaha ka mida wuxuu ahaa mid dadka u muuqda faataahu rajulu faqaala ya rasuul allah ma liimaan nin baa u yimi oo iimaanka weydiy faqaala an tu'mina biاllah ومalaaئkaتihi وkitaabihi وliqaaئihi وrusulihi وتؤmina bاlbaعث اآkr alaakhir bacigana aada rumayso bacfigu wuxuu ka mid yahay caqaa'idka iyo iimaaniyaadka ay inkireen mushrikiintu walihaada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa aada buu ugu soo celceliyey adilo badanna wuu sheegay adiladaas waxaa ka mid a ah adila caqliya oo tusaalayaal muuqda oo dadka noloshoodana adduunyo ka muuqda oo daliilu ah ilaahay inuu awood u leeyahay nafihii dhintay arwaaxdii iyo jidhkii kala tegey jidhkii baaba-ay intuu dib u soo celiyo ruuxdiina inuu ku celiyo waayo takdiibuhum lilbacth manshaؤuhu waa shakum fii qudraة الlah inay bacfiga beeniyaan waxaa sabab u ahaa ilaahay awooddiisa ayay ka shakisanaayeen ama ay diidanaayeen oo ilaahay siduu ku karaa uu ku awoodaa naf baxday jir baaba-o ciiddu ay cuntay inuu dib u soo celiyo marka ilaahay wuxuu u sheegay adila caqliya waa afar daliil qur-aanka aada ugu soo noqnoqday daliilka koowaad waa khalqu samaawaati walard ilahi wuxuu sheegay samooyinkiiyo dhulalkan inuu abuuray iyagoo baaxaddaa iyo awoodaa leh inay daliil u yihiin inuu awood u leeyahay insaankii dhintay ee baaba-a inaynu dib u soo celiyo ilahi wuxuu yihi aladii jacala lakum min ashajari اlأkhdari naara faidaa antum minhu tuuqiduun awalaysa aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrda biqaadirin calى an yakhluqa milahum wa huwa alcaliim allaha samooyinka dhulalka abuuray miyaanu ahayn mid iyagoo kala abuuri kara iyaga iyo samooyinka dhulalkeeba waaweyn yani alqudratu cala shay alcadiim waa daliilu cala alqudrati calaa maa duunahu shayga weyn in la awoodaa waxay daliil u tahay wixii isaga ka yarnaa in awood loo leeyahy daliilka labaad waa khalqu linsaan awala ibtidaa llahi khalqa linsaan ilaahay insaanka abuurkiisa inuu bilaabay marka hore isagoon jirinba oo wax looga tusaalo qootaana aanu jirin buu ilahay abuurkiisa bilaabay sooma marka labada teebaa fudud shay aan jirin la hal abuuro la bilaabo iyo shay hore u jiray in caado lagu sameeyo dib loo soo celiyo ilahi wuxuu yihi wayaquulu linsaanu aidaa maa midtu lasawfa ukhraju xaya insaanku wuxuu markaan dhintaa anoo nool lay saaraya awalaa yadkuru linsaanu ana khalaqnaahu min qabl walam yakun shaya wamiyaanu xusuusnayn inaanu abuuranu jirsiinay isagoo wax jira marka hore aan ahayn wahuwa aladii yabdau lkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu caleyh waa kii khalqiga insaanka bilaabay kadibna isagaa soo celin doona soo celintaana ka fudud bilaabista walahu lmathalu laclى fi الsamaawaati wاlardi wahuwa alcaziiz اlxakiim awalam yara insaanu ana khalaqnaahum min nufa faida huwa khasiimun mubiin insaanku miyaanu arkay inaanu ka aanu ogeyn inaanu ka abuuray candhuuf mise waa kii waxaa laga abuuray oo doodaya oo muran cad la soo taagan wadaraba lana maala wanasiya khalqa tusaalu noo yeelay abuurkiisii horena wuu ilaabay qaala man yuxyi lcidaam wahiya ramiim laf baaliyowday oo baabaaday yaa noolaynaya buuhi qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara wabikuli khalqin caliim waxaad tira waxaa noolaynaya allihii marka horeba sameeyey iyadoon jirin ee abuurkeeda bilaabay daliilka saddexaad waa ixyaau lardi bacda mowtiha dhulkoo abaari ay dishay oo dhirtu ay qalashay oo dhulku uu fool xumaaday ayuu ilaahay subxana wa tacaala roob ku soo dejiyaa markaasuu noolaada wa min aayaatihi anaka tara alarda khaashica dhulkii waxaad arkaysaa abaaraysan faida anzalna calayha almaa htazat warabat markaanu biyaha kusoo dejinay roobku helo ayuu dhulku dildilaac samaynaya deetana waxba ka soo baxaya ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta inahu calaa kuli shayin qadiir allaha dhulkaa nooleeyey kuwa dhintayna waa ka noolaynaya wax walbana waa awoodaa dhulka dhintay nooleyntiisuu awood ugu leeyahay ayuu kuwa dhintay soo nooleyntoodana awood ugu leeyahay faaxyayna bihi اlarda bacda mowtiha kadalika nushuur ala isaga qiyaas qaado weyaan macnuhu daliilka afraad waa ixyaau bacdi اlmowta fi اdunya waa dad iyagoo adduunyada jooga dhintay in iyadoo weli adduunyada la joogo ilaahay subxana wa tacala uu soo nooleeyey hal naf cidda nooleynteeda awood u lihina nafo oo dhan way nooleyn karta sida ilaahay subxana wa tacaala uu yihi fii suurati اbaqara faqulna dribuuhu bibacdiha waa qofkii la dilay ee ciddii shay la garan waaye neefkaa lo-da eed gowracdeen wax ka mida hilibkeeda ama qeybaheeda ku garaaca kadalika yuxyi illaahu lmowta wayuriikum aayaatihi lacalakum tacqiluun ninkii baa soo noolaaday ninkaasuu ilaahay u nooleeyaya kuwa dhintayna ilahay u soo nooleynaya waxaa markaa la soo celinayaa mise kii horu ilaahay dib usoo celinaya falaasifada ayaa yidhi ruuxdun baa la soo celinaya jasad lasoo celinayaa ma jiro qaarkoodna waxa dhan jasad cusub baa la abuuraya taasina waa baail khilaafsan kitaabka iyo sunnaha iyo cadaaladda ilaahayba waxaa la soo celinaya waa jirhkii hore laftiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay qofka ciiddu markay cunto in cadbu danab lafta yara la yidhaahdo laf aada u yara taasun inay hadhayso ciiddu aanay cunayn taasaa insaankii markaa abuurkiisa laga bilaabaya ilaahayna awood buu u leeyahy ciiddii cuntay inuu dib uga soo celiyo dabeetana uu tarkiibiyo qofku siduu ahaa uu ku celiyo waxaa taa tusinaya baciga waxaa laga cabirayay caado khalqi cusub iyo abuuris cusub inuu yahay lama sheegi abuuris cusub inuu yahay haddii la sheegi lahaana kufaartu imay diideenba oo hadduu ilahay odhan lahaa dadkii dhintay way baaba-een laakiin iyagii oo kale suuradoodii oo kalean dib u abuuraya dee ilaahay inuu awoodo inuu wax abuuro taa way qirsanaayeen waxaana tusinaya inay u fahmeen iyaga iyo muslimiintuba bacfigu inuu yahay icaade khalq min jadiid inaanu ahayn waa kuwaa le man yuxyi lcidaama wahiya ramiim ilahay wuxu uhi huwa aladii yabda lkhalqa uma yuciidu yuciidu soo celinaya waa abuurkii hore laftiisa la soo celinaya qaala tacala kama badana awala khalqin nuciiduhu marka waa icaada waxaa kaloo tusinaya taa inuu nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam qofku siduu ahaa in lagu soo saarayo bacthu linsaan binafsi alxaala alatii maata calayha markuu dhintay siduu ahaa baa lagu soo saaraya oo ninkii isagoo carafa taagan oo muxrima hashiisa ka dhacay ee qoorta ka jaba ee dhintay nebigu saxaabada wuxuu ku uhi iqsiluuhu bimain wasidrin wakafinuuhu fii thawbeyn walaa tumisuuhu iiban walaa tukhamiruu ra'sa faina allaha yabcathu yowma alqiyaamati mulabiyan soo muxrim ahay markuu dhintay isagoo laftiisii oo sidiisa u xiraaman oo talbiyadaysanaya yowma alqiyama lasoo saaraya mar kale rasuulku wuxuu yihi sida muslim yiri yubcathu lmaru calaa maa maata caleyh qof waliba wixii uu ku dhintay xaaladdu ku dhintay baa lagu soo saaraya waxaa adilada ka mid a shahaadatu jawaarix linsaan caleyh ilahay wuxuu sheegay qofka xubnihiisi inay ku markhaati furayaan wayowma yuxsharu acdaau اllahi ilى الnaari fahum yuuzacuun xatى ida ma jaaءuuha shahida calayhim samcuhum waabsaaruhum wajuluudum bima kanuu yacmaluun maqalkoodii iyo aragoodii iyo haragoodii baa ku markhaati furaya dee maqalkan iyo araggan iyo haraggan hadday kuwo cusuboo la abuuran yihiinoo kuwii hore aanay ahayn siday u markhaati fureen ma waxaanay ogeyn bay markhaati ka yihin hadday iyagu been sheegeenna ilaahay subxana watacaala siduu maragooda u aqbalay si ilaahay aayadda uu ku sheegay waxaa kaloo ka mid a ah cuquubat ljawaarix xubnaha laftoodaa la ciqaabaya yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada ma kanaztum lanfusikum faduquu ma kuntum taknizuun qof kastoo xubnihiisii lama ciqaabayo oo kuwii dahabka iyo fidada sekada ka bixin waayey ilaahay subxana wa tacaala wuxuu sheegay in jabhadahooda dhinacyadooda dhabaradooda inta madanayaa laga dhigo dahabka iyo fidada sekada ay ka bixin waayeen oo naarta loo geliyo in lagu gubi doono kuwo cusub oo la abuuray hadday yihiin maxaa lagu ciqaabaya iyaga waxba may samayna taasi cadaaladda ilahay bay khilaafsantay soo maa in la idhaho qofkii dembaabe ciqaabka mutaystay saasuu jirhkiisu ku baaba-ayo mana soo noqonayo oo ciqaab isma arkayaan mid cusub oo la abuuray baa oo kii hore aan ahayn baa la ciqaabaya taasi cadaaladda ilahay ku sifaysay bay khilaafsantay marka kayfa tucadabu ajsaad lam tacsi illaah wa tutrak alatii casat illah sidee loo cadaabayaa jidh aan ilaahay caasiyin ku ilaahay caasiyeyna sida xoolaha ciid ay u noqonayaano dib aanay usoo noqonayn sharcigii caqliguba taa waa diidayaan qaala wadaliilu waxaa u daliila in la soo saari doono khalqiga qowluhu tacaala qowlka ilaahay u yihi minhaa ciidda dhulka ayaanu khalaqnaakum aanu idinka abuuray wa minhaa ciidda lafteedaanu anu nukhrijukum fiiha ciidda lafteedaanu ciidikum idinku celin doona waa laydinku aasi doona wa ciidda nukhrijukum aan idinka soo saari doona ee min alardi nukhrijukum yowma alqiyaama oo taasina waxay tilmaamaysaa jirhkooda laftiisii ciidda la falgalay ciidda ilaahay subxana wa tacaala inuu ka soo saarayo taaratan ukhraa ay maratan ukhraa mar kale saa markii hore ciidda markaa la abuuray ayaa mar labaadna ciiddii aada la falgashay laydinka soo saari doona aayaddu si cad bay u tilmaantay calaa bacثi اajsaad wa raddi jidhkii jirhkii in la saari doono arwaaxdiina in loo soo celin doono sidii uu ahaa qofku intii aanu geeriyoon waqowluhu tacala ba u daliila uhi wallahu ilaahay ambatakum ee anshaakum abuurkiina waxa uu ka bilaabay min alardi dhulka wa min turaabi اlardi ciidda dhulka waa nabiy aadam dee oo abulbashara ayaa ciidda laga abuuray oo ciidda noocyadeeda kala duwan baa la soo qaaday markaasaa laysu geeyey markaasaa nebi aadam ilaahay uu ka sameeyey oo gacantiisa ilaahay uu ku abuuray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waata ay ka dhalatay awlaaddiisii inay kala duwanaadaan iyagoo awlaadu abin waaxidin ah aabbo quri uu dhalo aadama ah. ayay qaar waxa weeyaan cascas ah, yihiin qaar waa madmadow yihiin qaar waa cadcad yihiin qaarkood waa qallafsan yihiin qaarkood waa dabacsan yihiin waa jilicsan yihiin qaarkood nafcigooda badan qaarkoodna waxtarkooda yar tabtaa ciidaha kala duwan ee nebi aadam laga sameeyey ay dhinacyo badan marka laga u kala duwan yihiin ayaa abnaa aadamna ay u kala duwanaadeen nabaatan ay imbaatan ay inshaaan yana bilaabis abuurkiina la bilaabayo waxay ka dhigantay inuu ilaahay ambatukum fanabadtum nabaatan yana waan idin sameeyey bimacnaa abuurkiina ayaan ayaan bilaabay dabeetana sidii dee geedkaoo kale ayaad u baxdeen uma yuciidukum tana ilaahay waa idinku celinaya intaa dabadeed fiihaa dhulkuu idinku celinaya waa tan laydinku aasayo wyukrijukum ilaah wuu idin soo saarayaana ikhraajan soo saaris oo ikhraajan waa masterkii lita'kiid baa loo sheegay soo saaris markaa xaqiiqiya inay tahay oo ciiddii lafteedii laga soo saarayo oo waxaa la soo celinayaa jasadkii hore uu yahay ayaa ilaahay uu tilmaamay markaa nabaatantana waxaa laga qaadanayaa in xaalan bacda xaal ilaahay subxana wa tacaala uu ciidda ka soo saarayo wاllahu anbatakum min اlardi nabata waa fi dunya taas waa abuurkoodii e hore uma yuciidukum fiihana waa barzakhi ciiddii baa laydinku aasay wayukhrijukum ikhraajanna fi laakhira waa bacigii iyo icaadadii musanifku raxima llahu tacala labadan aayadood wuxuu u deliishaday baciga wajhu istidlaalkuna waxa weeye anahu dukira fiihima alikhraaju min alard labada aayadoodba waxa lagu sheegay dadka dhulka in laga soo saari doono wa huwa albac dhulka in laga soo saaraana waa bacigii jasadkoodii baa ciiddii laga soo saarayaa kadibna ruuxdii baa la gelinayaa nolol baa dib loogu celinaya wuxuu uhi wabacda albacfi marka lasoo saaro dabadeed muxaasabuuna kuwa la xisaabinaya weeye khalqigu wamajziyuuna kuwa lagu abaal marinayo weeye biacmaalin acmaashoodii musanifku raxima allahu tacaala wuxuu halkan ku sheegay laba arrimood oo kamida arrimaha la xidhiidha alimaan bilyowmi alaakhir ama kamida wa alxisaabu wاljaza bachiga dabadi inay dhacayaanna wuu sheegay oo waa gaayaة اlbacath soo saarista la soo saarayo khalqigii ee dib loo soo nooleynayo ujeedada looga gol leeyahay waa maxay waa alxisaabu wاljaza waa in la xisaabiyo oo la abaal mariyo oo adduunyadu waa daaru camal mid khayr shaqeeye mid mid shar shaqeeyaba akhirana waa daar اxisaabi wاljaza waxay sameeyeen mukalafiintu ayaa laga xisaabinaya markaasaa lagu abaal marinaya sida ilahay uhi faman yacmal mihqaala darati khayra yara waman yacmal mihqaala darati shara yara alxisaabu fi luga waa alcaddu wlxsaa alcaddu walxsaa waa shaygii in la tiriyo oo tiro lagu koobo kaasaa xisaab la dhahdaa sharcanna waa iطlaacu اlcibaadi calى acmaalihim iطlaacu اlcibaadi calى acmaalihim waa addoomaha in acmaashoodii la daalacsiiyo wa cadduhaa calayhim oo acmaashoodii markaa loo tiriyo cidda wax xisaabinaysaa waayo allahu subxaana wa tacaala isagoo ilaahay nebigiisa la hadlaya oo kala hadlaya arinka kuwa xaqa aan aqbalin wuxuu yihi fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab muhimat nebiy inay albalaaq tahay buu ilaahay sheegay shaqada nebiga loo diray wa jacala alxisaaba min shanihi waxda xisaabtuna hawl ilaahay u gaara inay tahay buu ilaahay sheegay qaala tacaala ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum xaggayga usoo noqonayaan annagaana xisaabinayna ilaahay wuxuu ku sifeeyey xisaabta uu khalqigiisa xisaabinayo biannahu sariic wallahu sariicu lxisaab taana macnaheedu waa maxay hal mar hal wakti uu o dhan ilahay xisaabinaya tacaaqub ma jiro iyo kala dambeyn oo khalaa'iqdu xisaabinta ilaahay kuyu ay u gelayaan oo kanuu xisaabinayo markuu dhameeyo haddana kan kale markuu dhameeyo haddana kan kale markuu dhameeyo haddana kan kale taa ah hal mar buu ilahay subxana wa tacala dhammaantood wada xisaabinaya inuu ilaahay addoomaa xisaabinayo weliba saaca waaxida uu xisaabinayo hal mar wada xisaabinayo inay xisaabta ilaahay kuyu u gelahayn ijmaac bay kusoo rareen culimada qaarkood asajzi baa ka mid ah imaamka suniga ah risaaladiisa ilى ahli الزabid waqad itafaqat اlculamaءu calى ana allaha subxaanahu yatawalى اlxisaaba beyna khalqi ywma اlqiyaama fi xaala waaxida iyo fi saacati waaxid culimadu waxay isku waafaqeen ilaahay inaanu cid kale u dirayna khalaa'iqdiisa isaguu xisaabinaya maalinka qiyaame fi xaalati waaid fi saacati waaxid hal mar oo kuyu aan lahayn wa cinda kuli waaxidi minhum ana almukhaa ana almukhaaiba fi lxaali huwa waxda culimadoo dhanna waxaa agtooda sugnaatay ka hadlaya khalaa'iqo dhan hal mar la hadlaya ilaah qureynaya wa hada khilaafu tacaaqub oo iscirbin iyo kala dambeyn arintu maaha ee waa ka duwan tahay buuri waxyaabaa taa xoojinaya waxaa ka mida ah, cabdulahi bnu cabaas baa lagu yihi kayfa yuxaasib اllahu اlkhalqa fi saacati waaxida ilaahay siduu khalqiga u xisaabinayaa wakti qura faqaala kama yarzuquhum fi saacati waaxida siduu ilaahay dhammaantoodba hal wakti uu arsaaqayo arsaaqda miyuu ilahay kuyuu geliya oo qaar ay ka habsantaa mar dambe maya mid walba risqiga amaha loo balaadhay amaha lagu cidhiidhiye hal mar bay arsaaqda ilaahay khalaa'iqda ay soo gaadha waxaa kaloo taa u daliila siduu yihi sheikh lislaam ibnu taymiya fi kitaabihi daru taxaarud alcaqli wاlnaql wuxuu hi ilaahay khalaa'iqda yuxaasibu اlkhalqa fi saacati waaxida hal wakti buu dhammaantood xisaabinaya laa yushkilu xisaabu hada can xisaabi haada kaa xisaabintiisu ka mashquulin mayso ka jeedin mayso kan xisaabintiisa wakadalika idaa naajowhu wa dacawhu ajaabahu ilaahay markay la faqaanay baryaan iyaga oo fara badan ajiibistiisu miyay kala dambaynaysa mise hal mar buu ilaahay ajiibayaa kuwa hal mar wada baryey hal mar buu ilahay ajiibaya kadib wuxuu daliishiyey xadiidka abi hureyre ee muslim wariyey ee suurat lfaatixa ku saabsan ilah wuxu uhi qasamtu salaata ee suurat alfaatixa weeye salaadu beynii wa beyna cabdii nisfayn nisfuhaa lii wa nisfuha licabdi walicabdii ma sahl faida qaala alcabdu alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin qaala allahu ilahay muxuu odhanaya xamadanii cabdi faida qaala الرحmن الرaحيم qال الlه أثنى عlya cabdي faإida qاala maliki yوم الdin qاala majadnii cabdي hadda u fiirso imise qof baa tukanayo suuraة الفaatixa caalamka ku akrinaya hal mar buu ilahay u wada jawaabaya والlahu عalى kuli شhayءi qadiir ilahayna subحana wa taعala shay walba waa awooda uga qiyaas qaadan markaa khalaaئqda in kuyuu loo gala mooyaane hal mar aan wada jawaabi karin haddee laba qof midna uu su-aal dhinacan kaa weydiye midna dhinacan uu kaa weydiiye balkadaan u jawaabayaa u kaadi haddii waxa weeyaan dhowr qof ay wada hadlaan waar dee isdhegeysta baad odhanaysa oo bal hadalka dee isu daaya waayo hal mar baanad wada maqli karin hal marna wixii ay ku weydiiyeen kama wada jawaabi kartid hada huwa alfarqu bayna alkhaaliqi walmakhluuq farqiga khaaliq iyo makhluuqa udhexeeya asnaafu nnaasi fi lxisaab baa iyaduna muhima in la fahmo qeybaha dadku ay leeyihin xagga xisaabta dhowr qaybood belen qeybta koowaad waa man laa yuxaasabuun waa kuwaan laba xisaabinaynba wa hum lmuminuuna aladiina xaqaquu tawxiid waa muminiinta tawxiidka xaqiijiyey taxqiiqu tawxiidku wuxuu yahayna kitaabu tawxiidkan insha alla ugu tegi sharaxayno baabu man xaqaqa tawxiida dakhala aljanata bigayri xisaabi walaa cadaab waa kuwa rasuulku calayhi salaatu salaam uu yihi ummadaydaa lay tusay wayadkhulu ljanata siwaaha sabcuuna alfa bigayri xisaab todobaatankaa kun sifahoodana wuxuu ku sheegay inay yihiin kuwa tawxiidka taxqiijiye aladiina laa yastarquun walaa yatatayaruun wa calaa rabbihim yatawakaluun qolada labaad waa man yuxaasabuuna xisaaban yasiiran oo kuwa xisaab fudud baa la xisaabinaya waa muuminiinta ilaahay uu doonay inuu dembigooda u dhaafo asturana xisaab siriya buu ilaahay xisaabinaya khalaa'iqdoon maq lahayn buu ilaahay acmaashoodii u bandhigaya oo ilaahay subxana wa tacaala u irsin qirsiinaya xadiidka ibnu cumar ee bukhaari muslim wariyeen baa u daliila waxaa lagu uhi rasuulka maxaad ka maqashay isagoo annajwa ka sheegaya qaala samictu yaquul yudna almuminu ywma alqiyaamati min rabbi caza wajal xataa yadac caleyhi kanafahu fayuqariru bidunuubi dunuubtiisuu ilahay qirsinaya fayquul hal tacrif dembigaa ma garanaysaa fayaquul ay rabbi acrif rabbi waan garanayaa oan sameeyey dembigaa ma alhibla min alhiblaai aan ku sameeyey qaala fainii qad satartuha calayka fi اdunya addunyada markaad joogtay dembiga waan kuu astur wainii akfiruhaa laka lyowm maantana waan kuu dhaafaya alxadiid xisaabtaa yasiirkaa buu nebigu ilaahay weydiisan jiray sa caaisha ay ka warisay fii musnadi axmed wuxuu odhan jiray allahuma xaasibnii xisaaban yasiira caaisha waxay tihi faqultu ya nabiy اllahi ma lxisaab اlyasiir nebiga ilaw xisaabta fududi waa maxay qaala an yundara fi kitaabi an yandura allahu fi kitaabi fayatajaawaza canhu inuu ilaahay addoonka kitaabkiisii eego acmaashiisa ay ku qoray kaasaa kugu qoran ma samaysay kaasaa kugu qoran ma samaysay dabeetana ilaahay uu dhaafo addoonka inahu man nuuqisha alxisaab yowmaidin ya caaishatu halak qofka xisaabtiisa si dhaba loo baadho maalinka waa halaagsamaya qeybta saddexaad man yuxaasabuuna xisaaban casiiran waa kuwo xisaab ah, adag la xisaabinayo wa hum alkufaar wa cusaatu almuminiin aladiina lam yurid illahu an yastura calayh waa gaalada iyo muslimiin macaasi iyo dembiye ku dhintay ilaahayna aanu doonin inuu u dhaafo oo uu asturo marka xisaabtooda dabagal baa lagu sameynaya xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda waa kuwa muslimiinta ah gaalada xasanaad sayaad laysu garab dhiga ma halkaa lamay tegine ayaa kuwa muslimiinta laysu garab dhigaya waa qolada uu yihi rasuulku alayh الsalatu asalaam man nuuqisha اxisaab yowmaidin ya caisha halag waxaana u daliila xadiidka caaisha fi bukhaari wa muslim nebigu wuxuu yihi bay tihi man nuuqisha alxisaab cudib qofka xisaabta lagu baarhbaadho si dhaba loo xisaabiyo xasanaadka iyo sayi laysu garab dhigo waa la cadaabaya qaalat qultu alaysa allahu yaquul fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira soo ka ilaahay sheegay xisaab yasiira qaala dalika alcardu kaas waa bandhigii cardigu waa maxay waa xisaabta qeybtii labaadee aynu sheegnay xisaabta fudud la xisaabinayay oo xisaab siriya ilahay u xisaabinayo khalaa'iqda ka qarsoon oo camalkoodun ilaahay u bandhigayey waxaama samayse waxaama samayse deetana u dhaafayey xisaabta yasiirka aayadda lagu sheegay waa taas laakiin alxisaab alcasiir qofka ilaahay u xisaabiya waa halaagsamaya ilahay subxana wa tacala waxaynu ka baryaynaa an yuyasira calayna alxisaab an laa yucasira calayna alxisaab kufaarta ma la xisaabinaya mise lama xisaabinayo khilaaf baa ku jira oo culimada taakhiriinta ah yani imaamu axmed iyo dee raggii ka dambeeyey way isku khilaafeen suu sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya raxima allahu tacaala qowlka sawaabkiina wuxuu in la ihahdo xisaabtu laba macno ayay leedahay xisaab ujeedada laga leeyahay tahay qofka xasanaadkiisa iyo sayi-aadkiisa in laysu miisaabo oo mid walba dee wuxuu ku mutaysanaya lagu siiyo iyo xisaab ujeedada laga leeyahay tahay qofka in la tawbiikiyo oo la canaanto oo e, xumaantiisa la muujiyo amaba se ciqaabka uu mutaysanayo qadarkiisa la muujiyo marka maadaama xisaabtu labadaa nooc ay tahay bay culima isku khilaafi kaafirka bal xisaabinaya marka waxaan leenahay su-aashaa marka layna weydiiyo maxaad xisaabta uga jeeda haddaad uga jeedo xasanaad iyo sayi-aad uu leeyay ma laysu miisaamayaa maayo xisaab noocaasa lama xisaabinayo waayo xasanaadba halkaa uma yaalaan oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu tilmaamay wixii xataa wanaag ay sameeyeen boor la afuufay in laga dhigayo oo qadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa manhuura haddaad xisaabta uga jeedo in waxa weeyaan acmaashoodii xumayd lasoo bandhigo si loogu canaanto oo loogu dhaleeceeyo ciqaabkoodu siduu u kala daran yahayna lasoo saaro ile gaaladu iyagoo kufriga naar ku wada mutaysanaya laakiin darajatu lciqaabka waa ku kala sareeyan waa ku kala duwan yihin ilahay baa hi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illahi zidnaahum cadaaba fawqa alcadaab ninka kufriyey ee diinta aan la dagaalamin ee wadada ilahay dadka aan ka hor istaagin iyo ka kufriga ku darsaday asadu can sabiili ilah isku ciqaab maaha say aayaddani sheegtay marka xisaabta haddaad noocaa uga jeedo ha waa la xisaabinaya wadaliilu bui waxa u daliila addoomaha in la xisaabinayo la abaalmarinayo qowluhu tacaala qowlka ilaahay uhi liyejziya aladiina kuwiisu uu abaalmariyo asaa u xumaanta sameeyey bimaa camiluu wixii ay sameeyeen sababtiisu u abaalmariyo wayejziya uu abaalmariyo aladiina kuwii axsanuu ixsaanka sameeyana bilxusna uu ku abaalmaryo an aayadda labada mas'ale musanifku u daliishaday alxisaab iyo aljaza xisaabta aayaddu sariix bay ku tahay waxaan ula jeedaa iyo abaalmarinta liyejziya aladiina asaauu bima camiluu wayejziya aladiina axsanuu bilxusna siday daliil ugu tahay aayaddani xisaabta tadamanat اlxisaab litawaqqufi اljazaa'i calayh mar haddii abaalmarin la sheegay sheegista abaalmarinta waxaa ku hoos jira xisaabtiina sheegis la sheegayo waayo abaalmarintu waxay ku taagantahay ku xidhan tahay xisaab oo xisaabtaa qofku abaalmarinta uu mutaysanaya ay ku soo baxaysa walihada musanifku aayadda labadaba uu daliishaday liyajziya aladiina asaa'uu laamtu waa laamu tacliil sida bagawi uu sheegayna waxay ku tacalluqsan tahay bimacna alaayati اlأulى ina rabaka waclam macnuu waxa weeye liannahu ida kaana aclama bihim jaaza kula bima yastaxiq ilaahay addoomaha mar cid mar haddii cid ka taqaanaani jir isagoo addoomaha u ogaal badanyay waxay sameeyeenba waxay sameeyeen mutaysteen buu ku abaalmarinaya wy kuwii xumaanta sameeyey ee shirkigu u wen yahay taasuu ku abaalmarinaya kuwii wanaagga sameeyey towxiidku weyeena taasuu ku abaalmarinaya axsanuu fii cibaadati rabbihim waaxsanuu ilaa khalqi kuwii ilaahay ixsaan ku caabuday oo darajat lmushaahada ama almuraaqaba khalqigana ixsaan kula dhaqmay bilxusnaa buu ku abaalmarinaya walmuraad bilxusnaana waa maxay waa aljana liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada buri ilahi subxana wa tacaala adilada markaa tusinaysa jazagu way fara badan tahay litujzaa kulu nafsi bima tasca naf waliba waxay shaqaysay baa lagu abaalmarinaya iyo adilo kaloo fara badan waman kadaba qofka beeniye bilbachi bachiga kafara u gaaloobaya qofka yidhaha laysu soo saari maayo ee geeridaasay nolosha ku dhammaanaysa ama yidhaahda ajsaadii lasoo saari maayo arwaaxdun baa soo saaraya waayo waa qof ilaahay rasuulkiisa beeniyey qur-aanku in badan baciga uu sheegay qofka markaa yidhaha baci ma jiro qur-aanku beeniyey qofka qur-aanka beeniyena ilahay waa beeniyey rasuulkuna in badan buu baciga ka waramay qofka yidhaha baci ma jiro rasuulku been buu sheegay buu leeyahy qofka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam beeniyaana wuu kufriyaya ta kale wuxuu khilaafay ijmaaca almuslimiin alqaci ijmaaca muslimiinta ah iswaafaqa muslimiinta ee qaciga yaqiiniga ah qofka khilaafaa kufriyo wdaliil waxaa u daliila qofka baciga beeniyaa inuu kufriyo qowluhu tacala ilahay uhi zacama waxay sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcau inaan lasoo saareen qul waxaad tidaha balaa haaye oo nafyu nafyu nafyi waa maxay waa ihbaat warabbii rabbigay baan ku dhaartay latubcauna waa laydin soo saari uma latunabauna waa laydinku warrami bima camiltum waxaad samayseen wadalika arrinkaas waa in laydin soo saaro oo laydin xisaabiyaa cala allahi yasiir ilahay aada bay ugu fududa marka wejhu dilaalati laaya calaa takfiiri mukadib ilbachi waa waadix si aayaddu u tusinaysa ka bachiga beeniya inuu gaal yahy waayo kuwii yidhina la soo saari maayo ilahay muxuu ku sifeeyey biannahum kafaruu zacma aladiina kafaruu zacma macanaa qaaluu kadiba lanubcath been iyo waxaan yaqiin ahayn iyagoo ku hadlaya yidhaahdeen ala soo saari maayo wa arsala allahu ilaahay waa soo diray jamiica arusul rusushoo dhan mubashiriina xaale ay yihiin kuwa bushaaraynaya wa mundiriina xaale yihiin kuwa digaaya wa mubashiriina man waxad allah aaacahu biljanna ka ilaahay keliyeeye adeecad janna ugu bushaaraynaya wa mundiriina man ashraka billahi casaahu binnaar ka ilaahay u shariik yeela caasiyana waxay markaa ugu digayeen naar bishaaradu waa alikhbaaru bima yasur qofka in loogu waramo wax faraxti geliya taas macnahaasaa asalo ah waa dhacdaa mararka qaarkood warka xunna in bishaaro lagu sheego fabashirhum bicadaabin aliim lakiin dee qariina tusisa idaa uliqat ilbishaara haddii la ilaaqo wax qariina aa la raacin waa alikhbaaru bima bima yusir bima yasur waa in ciddaa lala hadlayo loo sheego loogu waramo waxay ku farxaan maxaa bishaare loo yihi lanna qofku markuu wargu ku farxo uu maqlo arintaasi qalbigiisay taabanaysaa dhiiggiisa kacaya arinkaa raadkiisa ayaa basharadiisa oo jirhkiisa ka muuqanaya saa awgeed baa bishaare loo yihi indaarkana horeynusoo aragnay oo aliclaam almutadaminu litakhwiif waa ogeysiinta koobsanaysa baqagelin qofki waa loo waramayaa warkaasna waxaa ku guda jira ama la socda in la baqagelinayo musanifku raxima llahu tacaala markuu sheegay usuul iimaanka wax ka mida oo weliba alimaan biاlyowm اlaakhir ka mida sida alimaanu biاlbachi wاlxisaab wاljaza halkan wuxuu ku sheegay asal kaloo min usuuli اliimaan wa huwa alimaanu biاrusuli jamiica waa in rusushoo dhan la rumeeyo o alimaanu biاrusul muxuu mar kale ugu soo celiyey musanifku raxima llahu tacaala sanigii kusoo aragnay asalka labaad ee ahaa macrifat اdiin oo dee arkaan اliimaan ay ku jirtay oo uu ka mid yahay alimaanu biاrusul wuxuu ugu soo celiyey litacaluqihi biاlasl الthalith alimaanu birusul wuxuu cilaaqo la leeyahay asalka saddexaad saddexda asal ka mida ah. lianna aliimaana birasuuli min arusul yaqtadi aliimaan bijamiici rusul rumaynta qofku rasuul uu rumeeyo rususha ka mida ah wuxuu keensanaya rususha o dhan inuu rumeeyo rasuulkaasaa rusushii kalena sheegayay wاtakdiiba birasuuli waaxidin ystalzim atakdiiba ljamiici rusul rasuul in la beeniyaana maxay keensanaysaa rususha oo dhan in la beeniyey hadduu qofku idhaahdo jamiic arusul waan rumaysanahay ilaa nuuxan hal yakunu muminan laa yakunu muminan waayo alimaan birasuuli waaxidin qofka lagama dalbina maxaa laga dalbay alimaan bijamiic rusul walihada ilaahay wuxuu yihi fi qur'aan اkariim kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin qowmu nuux waxay beeniyeen mursaliintii rusul kale oo nuux aan ahaynoo loo dirayna lama sheegin haddana nuux bay beeniyeen lama odhan mursaliintii bay beeniyeen ba la yihi waayo dee mar hadday nuux beeniyeen rusushii kalena way beeniyeen man kadaba rasuula waaxida faqad kadaba jamiica rusul man kadaba xarfa min alqur'an faqad kadaba jamiica alqur'an wdaliilu buu ihi musanifku waxaa u daliila ilaahay inuu soo diray rusush dhan muhiimadda iyo wadiifada u weyn usoo diray inay ahayd albishaara wanadara qowluhu tacaala ilaahay u uhi mubashiriin ay arsala waa soo diray ilaahay rusulan rusushaasoo mubashiriina ah kuwo bushaareynaya o mundiriina ah muxuu usoo diray ilaahay lianlaa yakuuna linnaas si aanu dadka ugu sugnaan cala allahi ilaahay xujatun xujo iyo waxay ku doodaan bacda rusul ay bacda irsaali rusul rususha soo diristooda dabadeed aayaddani marka koobaad waxay caddaysay ilaahay inuu rasul soo diray waxaa kaloo ay caddaysay rususha wadiifadooda iyo shaqadooda wax kamida ah. wa anahum yubashiruuna man aطaaca allah wa yundiruuna man casa allah oo inay u bushaareynayaan ka ilaahay adeeca ka ilaahay caasiyana eh, ay u digayaan oo ciqaab iyo cadaab ay ugu digayeen marka rususha xikmadda ama ujeedada loo soo diray waxaa kow ka ah iqaamat اlxujati calى اlkhalq khalqiga in xujada lagu oogo oo hadhow marka ilaahay la horgeeyo waxay ku doodaan aanay helin aayaddanna waa lagu sheego lianlaa yakuna linnaasi calى اllahi xujaة bacda rusul arinta labaad ee rususha ilaahay usoo diraano waa litawjiihi الnaas wa irshaadihim oo wadada xaqa ah ee ilaahay loo maro dadka inay tusaan wadada xunna dadka inay uga digaan waxay aayaddani markaa muujisay rususha intii lasoo diray kadib wixii rususha lala soo dirayna uu dadka gaadhay dadku inaanay cudurdaar lahayn rasuulka in lasoo diro oo qura xuja kuma qumayso rasuulka wixii lala soo diray waa inuu dadka gaadho markaasay xujadu ku qumaysa oo ilahay baa wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula intuu ilaahay rususha soo diray dabadeed qofna xujo uu ku doodo ma leh waayo dadka maxay u caddeeyeen amr addiin iyo waxa ilahay raalli kaga noqonayo wax ilahay uga cadhoonayo waddada jannada loo mariyo tanaarta loo maro falam yabqa limuctadirin cudrun mid cudur daarto cudur daaruma hadhin waa ka ilaahay yihi walow anaa ahlaknaahum bicadaabi min qabli haddaanu ku halaagi layn cadaab rasuulka horti inagoo rasuulka u dirin laqaaluu rabbana lowlaa arsalta ilayna rasuula fanatabica aayaatik min qabli an nadila wanakza waxay odhan lahaayeen inaad rasuul noo soo dirtid aanu aayaadkaaga raacno intaanaan dulloobin oo aanaan hogin aayaddan musanifku uu sheegay waxaa la mida qowl tacaala wama nursil mursaliina ila mubashiriina wamundiriin wayujaadilu aladiina kafaruu bilbaili liyadxaduu bihi اlxaq اtakaduu aayaati wama undiruu huzwa qaala waawalhum rususha ilaahay uu soo diray koodii u horreeyey nuuxun weeye calayh الsalaam wa aakhiruhum kooda u dambeeyena waa muxamedu salى اllahu alayh wasalam halkana musanifku wuxuu ku sheegay awal rusul iyo aakhiru rusul awal rusul waa nuux buu ihi aakhiruhumna waa maxamed calayh الsalaatu wasalaam wdaliil waxaa u daliila calى ana awalahum rususha ka u horeeya nuuxun inuu yahay calayh الsalaam qowluhu tacaala wey ilah uhi inaa anagu awxaynaa ilayka waan ku waxyoonay nebi maxamedow kamaa awxaynaa sidaan ugu waxyoonay ilaa nuuxin oo wixii nuux aan u waxyoonay oo ah dadka inuu tawxiidka ugu yeedho shirkigana uga digaan adigana ku waxyoon waa talabaadee nooca waxyigaan ku waxyoonay waa nooca waxyigaan u waxyoonay nuux oo waxyigii nuux muxuuha waxyu risaala oo rasuul buu ahaa waxyiga nebi maxamedna waa maxay waa waxyu risaala wاnabiyiina nebiyiintii sidaan ugu waxyoonay min bacdi xaalad dabadi ay yimaadeen marka kama awxaynaa ilىa nuuxin waa waxyi khaas oo ah waxyu risaala taasi waa masalo masalo labaad almuraadu bالnabiyiin almursaluun ilىa nuuxin wالnabiyiina min bacdi annabiyiin halkaa maxaa looga jeedaa almursaluun ayaa looga jeeda rusushii baa looga jeeda aayaddani siday inoo tusinaysaa nebi nuux inuu ahaa awalu rasuul waxay inoo tusinaysaa aayaddani an allaha qadamahu fii dikri lixaai ileyh ilaahay ciddii u waxyooday markuu ka warramayay dee nebi nuux buu u hor sheegay rusushii kalena waa ka dambeysiiye oo wuxuu yihi wnebiyiina min bacdi rasuul kale oo nebi nuux hortii joogay oo loo waxyooday hadduu jiri laha ilahay waa sheegi lah markaa maxaa taa laga fahmay annahu lam yakun rasuulu qabla nuux nebi nuux hortii rasuul inaanu jirin dadka qaarkood muarikiinta qaarkood baa waxay idhahdaan awalu rasuul wuxuu ahaa idriis taasina waa bail daliilo male bal waa mukhaalif linasi qur'aani wasuna qur-aankiiyo sunnadaa mid khilaafsan wey waxaana daahira idriis inuu ka mid ahaa min ambiyaai bani israaiil oo nabiy nuux aleyh isalaatu wasalaam uu aada uga dambeeyey waayo haddaba masala laisweydiin kara marka halkaa la maryo nebi aadam miyaanu ka horeyn nebi nuux maxaa loo yidhi awalu rusul wuxuu ahaa nuux waxay taasi ku binaysan tahay ana hunaaka farqa bayna arasuuli waاnnebi oo nebiyullaahi nuux rusushu uu horeeyey ee nebiyada uma horeyn oo ixaagu waa waxyoodku waa laba ixaau risaalati waxyi rasuul lagu noqdo iyo ixaau nubuwatin iyo waxyi nebi lagu noqdo marka aladii qudima fiihi nuux huwa ilxaa risaala waxyigan nebi nuux lagu horreysiiyey ee cid walba uu uga horeeyey waa waxyu risaala manaa marka awel rasuul buu ahaa ixaau nubuwa waxaa kaga horeeyey nabiy aadam bilaa khilaaf nabiy aadam soo xadiidka abi umaamo ku sugan wuxu ana rajula qaala ya rasuula allah anabiyu kana aadamu qaala nacam mukalaman nebi loo waxyoo lala hadlay bu qaala fakam kaana bayna wa bayna nuux nebi aadam iyo nebi nuux muddo intee leeg baa udhexaysay qaala casharatu quruun toban qarni se ibnu cabaas sheegay dadku ay calaa shariicati walwaxyi ahaayeen shekhu islaam ibnu taymiyana fii sharxi alcaqiida alsfahaniya wuxuu ku yihi fanubuwatu fi laadamiyiin hiya min cahdi aadam alayh الsalaam nubuwadu aadamiyiinta dhexdooda waktigii nebi aadam bay kasoo bilaabantay markaa nebi nuux nubuwadu way ka horreysay ta isagu uu la kowsaday waa maxay waa rasuulnimada fainahu kaana nabiya nebi aadam nebi buu ahaa kaana banuuhu yaclamuuna nubuwatahu wa axwaalahu bilidiraar inamadiisiina waa garanayeen nebinimadiisa iyo axwaashiisaba adilo kale waa jirtaa oo tilmaamaysa nebi nuux awal rusul inuu yihi minha qowl lahi tacala walaqad arsalnaa nuuxa waibrahima wajacalnaa fi duriyatihim fi duriyatihim الnubuwata wاlkitaab waxaanu waxaanu diray bu ilahay nuux iyo ibraahim duriyadoodaanu kitaabkii iyo nebinimadiiba gelinay marka waa ka dambeeyeen wey sunuhuna sariix buu ku yihi xadiidka abi hureyre ee bukhaariya muslim wariyeen dadku yowm alqiyaama markay u tagaan nebi aadam idha ilahay nooga shafeeco qaad oo xadiida ku jirta inuu odhanayo idhabuu ilaa nuux nuux u taga oo cudur daaranayo fayaatuuna nuuxan fayaquuluuna yaa nuuxu anta awal rusul waxuha nuux o adigu waxatay kii rususha u horreeyey ilaa ahli lardi loo soo diray ilaahayna subxana wa tacaala waa maqlayaa warkaana ma inkirin rabbi subxana wa tacaala wa kullu ummatin nebi maxamed inuu u dembeeyeyna maxaa u daliila qowl llahi tabaaraka wa tacaala ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi khatama الnabiyin waa kii nebiyada lagu khatimay nebi maxamed alayh الsalatu wasalaam binas اlaaya nebiguna alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi laa nebiya bacdi nebi aniga iga dambeeyaa ma jiro wuxu uhi musanifku raximah اllah wa kulu ummati ummad iyo jamaaco kasta bacaa allahu ilaahay waa diray ilayha iyada rasuulan buu u diray min nuuxin laga soo bilaabo ilaa muxamed laga soo gaadho yaamuruhum wuxuu amrayey rasuulkaa loo diray bicibaadat illaahi waxda ilah qura inay caabudaan wayanhaahum wuxuu ka reebaya can cibaada taaquut taaquutka inay caabudaan musanifku markuu sheegay ilaah inuu rusul soo diray waxa uu ku xigsiiyey sababta rususha loo soo diray inay ahayd aلdacwaة ilى التwxiid wالtaxdiiru min الshirk inay dadka ugu yeedhaan towxiidka shirkigana dadka inay uga digaan asalkaa kaa ahaa waxa kale ee ay rusushu dadka u sheegayeen waa wax ka farcamay asalkaas oo aslu dacwa waa ka adacwaة ilى التwxiid wالtaxdiiru min الshirk dacwad kasta oo asalkaasi ka maqan yahayna dacwad saxa maaha oan asal ka dhigan in towxiidka dadka loogu yeedho la baro shirkiga looga digo bitafaasiilihi arintaasi waa miisaan lidacawaat waa miisaan dacwadaha jira aad ku miisaani karto wadaliilu bui waxaa u daliila in rusushu ay dadka towxiidka ugu yeedheen shirkigana uga digayeen qowluhu tacala ilah uli walaqad bacanaa dhab ahaan waanu diray arsalnaa fi kuli ummatin ummad kasta dhexdeeda rasuula qaa'ilan xaalo uu leeyahy rasuulkaasi an icbud llaha ilaahay caabuda ay waxid llah ilahay keliyey ay bilcibaada bilxuquuqi walkhasaa'is wajtanibu طaaguut طaaguutkana ka fogaada oo ka dheeraada marka an icbud llah waa yaamuruhum bicibaadati اllahi waxda ilah qura inay caabudaan buu amraya ilahay caabuda buu laha maa lakum min ilaahin hayru ay rusushu inta badan raacinaya macbuud kaloo xaqa ma lihid wajtanibu طaaguutna waa taxdiiru min ashirk طaaguutka halkan waxaa looga jeedaa kulu maa cubida min duuni illah wax kastoo aan allah ahayn oo la caabudo qaala wاftarad allahu ilaahay wuxuu ku faral yeelay calى jamiici اlcibaad addoomaha o dhan alkufra bالطaaguut طaaguutka inay ka beri noqdaan wاliimaana biاllah iyo ilahay subxana wa tacala inay rumeeyaan bu ilahay ku faral yeelay musanifku raximah اllahu tacaala wuxuu u sheegay masaladan isagoo intaa towxiid ka soo hadlayay masalada ku saabsan dadkao dhan inu ilaahay ku faral yeelay alkufra bالطaaguut iyo aliimaana biاllah wuxuu u sheegay liyubayina ana الtowxiida laa yatimu ila bicibaadaة اllahi waxdah laa shariika lah waاjtinaabi الطaaguut oo towxiidku waa macnaha laa ilaha ila اllah ay tusisay oo wuxuu ka kooban yahay nafyi ihbaat marka wuxuu doonaya inuu inoo caddeeyo towxiid qofka inaanu u saxmahayn ilaa ilaahay uu caabudo isagoo ilahay cibaadada u gaar yeelaya hadduu dhaha anigu ilaahayna caabudi maayo cid kalena caabudi maayo muwaxid maaha kaas de wixiisi waa nafyi qura ihbaatkii baa ka maqan laa ilaha illa o kelimadu tawxiidna laha ruknaan axaduhumaa nafyu walaakharu ihbaatu arinka labaad ee la-aantii aanu towxiid dhamaystirmi hayna waa ijtinaab طaaquut ijtinaab طaaquut maxaa looga jeedaa albaraءaةu minhu in laga beri noqdo caqiidatan wa qowla wa camalan oo qofku uu aamino buطlaana cibaadati gayr الlah cibaadada ilahay cidan la caabudaya inay tahay baطil oo qowl ahaana arrintaa uu u sheego camal ahaana dee uga muuqato uu ka fogaado u ka dheeraado waxyaabihii kale aynu sheegnayna de uu ku sameeyey si inuu asnaamta jejebiyo kale taa la-aanteed tawxiid dhamaystiri maayo haddaad tiraa anigu ana uwaxid ullah ilaahay baan caabudaya mukhlisan lahu diin laakiin shirkigu inuu baadil yahay ma aaminsani hal anta muwaxid lasta muwaxidan waxda anigu ilaahay baan caabudaya kuwaa shirkiga samaynay la samayn maayo laakiin waxa ay sameynaya inuu baadil yahay aniguma aaminsani tooda ha wataanna taydaan wadanaya lasta muwaxidan muwaxid ma tihi haddaad tidhaahdo anigu ilaahay baan caabudayaa cibaadatu hayr illahi inay baadil baan aaminsanay lakin dadka waan la sameynaya oo nin wadaada baa lagu yihi ruuxan dadkan dhintay ee la baryaya bal sheekh ka waran suu waa shirki haddaa soodigan la wada suu dadku waa daado daadka lagama hortagee xagga u socdaabaa loo raacaa taasi deema tawxiid ba daadkii shirkiga haddaad raacdo sodigaa tawxiidkii ka ka caraabay waa masaa'il daqiiqa oo dadka qaarkood baa iyagu shirkiga aan samaynahayn oo aan aaminsanayna laakiin ka dadka kale samaynayaan baadil inayaan aaminsanayn ama aan sheegeyn ama ammaanayo tabriirinayaba shirkiga ay dadka kale samaynayaan qadiyat lbaraa qadiyad sahlan ma walihada aimat dacwa aad bay uga hadleen waxa weeyaan miaat almaqaalaat baa durar saniya ku yaal oo culamaau dacwat الtawxiid qadiyada albaraءa min ashirki wa ahlihi ay kaga hadleen musanifku raximah اllahu taعaalى limaada qadama alkufra bالطaaguut calى اliimaani biاllah muxuu hi alkufra bالطaaguuti buu ku faral yeelay wاliimaana biاllah sababtu waa muwaafaqata lilqur'aani اlkariim qur'aankaa sidaa u kala horreysiiyey oo ilahay wuxu uhi faman yakfur bالطaaguuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqى oo sababtu waa maxay in shirkiga horta nadiif laga noqdo caqiide ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan maxaa looga horreysiiyey in ilaahay la caabudo waxaa looga horreysiiyey albaraءaة min الshirki waa takhliyaة wa taصfiya waa banayn qalbigii iyo carabkii iyo xubnihii towxiidka loo banaynayo iyo sifayn dhiilkaan tusaale idinku siinaya dhiilka waad garanan sooma hadhuubgaal ma taqaanin waayo in caanaa lagu shubo iyo in la nadiifiyo teeba horeysa iyo weeloo oo dhan ba in la nadiifiya horeysa sooma marka alkufru biaaquut waa nadiifintii waa tasfiyadii alimaanu bilaahina waa taxliyadii wey waa qurxintii meesha wax wanaagsan in lagu shubo wax fiican guriga intaan la qurxinoo wax lagu dhadhajin oo dumarku aanay daahya ku xidhin horta maxay sameeyaan gurigoo xashiish ka dhex buuxo iyo ciid iyo uskag ayaa daahiyo qurux badan lagu xidhaa oo fiican oo qurqurxoon iyo laga shidaa horta nadiifinta ugu horeysa in la xaadho in la maydho in taasaa ugu horeysa wtasfiyatu qabla taxliya sifayntaa ka horeysa qurxinta markaa sababtaasa alkufru biaaquut loo horeysiiyey alkufru biaaquut halkan maxaa looga jeedaa wlmuraadu bilkufr biaaquut huna min kuli maa yucbad min duuni illah waxaa looga jeedaa in laga beri noqdo wax kasta oo la caabudo oon allah ahayn alimaanu billahina waxaa looga jeedaa wixii hore aynu usoo dhiganay alimaanu birububiyat اllah alimaanu biuluhiyat اllah alimaanu biasmaء اllahi wa sifaatih wa hada macna laa ilaha ilا اllah laa ilaha ilا اllah macnaheeda musanifku raximah اllahu tacaala uu sheegi doono daliilkan uu sheegi doono qaala ibn اlqayim raximah اllahu tacaala ibn اlqayim wuxuu yihi aلطaaguut maa shayga weyaan tajaawaza uu kaga tallaabo bihi isaga alcabdu addoonku xaddahu wax kastoo addoonku xadkii loo yeelay uu kaga tallaabo oo caqiide ah ama qowl ah ama camal ah ama shaksi ah ayaa taaguut la idhahda oo min macbuudina mid la caabudo intu waa bayaaniyo aw matbuucina ama mid la raaco aw muaacina marka mujaawasat lxad biaxadi alaaثati umuur bay ku xaasilaysaa xadka in laga tallaabaa saddex arrimood midkood bay ku xaasilaysaa alamr اlأwl waa cibaadaةu gayr الlah xadku ilaahay dejiyey muxuu ahaa in ilaahay la caabudo cid kalena aan la caabudin qofka ilaahay cid aan hayn caabudaa xadki uu ka tallaabay marka ciddaa uu caabuday caabudistiisaana xadki uu kaga tallaabay arrinka labaad xadka lagaga tallaabo waa alitibaac itibaacu gayr الnabiy alayh الsalaatu wasalaam in nebiga cid la raaco oo lagu raaco fii lam yusharichu llah waxaanu ilaahay sharciyin xadkii baa laga tallaabay xadku wuxuu ahaa in nebiga wixii arrimaha diinta lagu raaco cid kale haddii la raacayan waxay nebiga ku waafaqeen in lagu raaco wa macnaa muxamedu rasuul arrinka saddexaadna xadka lagaga tallaabaa waa aacatu gayr illaah waa ilaahay cid in la adeeco oo lagu adeeco fii macsiyat illah ilahay macsiyadiisa taasoo iyada lafteedu maraatib leh insha allah waxaynu ugu tegi doonaa kitaab الtawxiid marka qofka ilaahay cid aana in caabuday ciddaasu xadkii kaga tallaabay marka ciddaasi taaguut bay noqonaysaa marka xaggiisa laga eego laakiin haddaanay raalli ku ahayn ama aanay ugu baaqin cibaadadaas daaquut muطlaqan maha qofka raacay cidaan rasuulka ahayn oo waxaan sharci ahayn ku raacayna cidaasuu xadkii kaga tallaabay qofka adeecay amiir ama waalid ama cid kale ku adeecay fii macsiyat illahina ciddaasu xadki kaga tallaabay marka ciddaas ayaa taaquudkiisa noqonaysa macnihii ugu caamsanaa buu taaquudka ku fasiray ibn lqayim ilaa salafka qaar waxay odhan jireen kitaab tawxid aan ku arki doono taaquudka waa ashayaan qaar waxay ohan jireen waa saaxirka qaar waa kaahinka qaar halkaasaynu insha allahu tacaala ku sharaxi doonaa maanta waynu yaro dul marayna wطawaakiitu bu i kuwa xadka lagaga tallaabay kaiiratu way fara wax badan baa xadka lagaga tallaabay wa ru'uusuhum madaxooduna khamsatun waa ra'sigu waa aclaa shay soo fi linsaan qofka waa halka u sarraysa macanaa aclaahum waacdamuhum sharan kuwooda u sarreeye u shar badan dawaaqiidda waa khamsatun waa ibliisu lacanahu llah dad intee la baa ibliis sababtii xadka ka tallaabay xadkii ilaahay u dejiyey waman cubida iyo la caabuday huwa raadin isagu dadka ha ugu yeedhaama yaanu ugu yeedhin laakiin waa la caabudaya waa arkaya waa ogy raallina waa ku yihi isna waa taaquut oo xadkii baa lagaga tallaabay oo xadku wuxu aha in ilahi un la caabudo tan isagii la caabuday iyo waman mid daca naasa dadka ugu yeedhay ilaa cibaadati nafsi inay caabudaan isaga ha caabudaan ama yaana caabudin bimujarad dadka inuu ugu yeedhay in isaga la caabudo ayaa ah toqyaan oo aaquut uu ku noqonaya aaquut uu ku noqonaya way xadkiisi uu ka tallaabay xadkiisu waxayd inuu noqdo caabid lilah xadkiisu muu ahayn in isaga la caabudo aniga i caabuda markuu yihi xadkiibuu ka tallaabay harcibuu u dejiyey waman idacaa iyo qofka sheegta shay-an wa min cilmi اlgeyb cilmueybka kamida eybkii mulaa loo jeeda cidina aanay ogeyn allah subxana watacaala mooyaane kaasina xadkiisu ka tallaabayoo xadka insaanku waa laa yaclam leyb waa inaanu eybka ogeyn waqul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi leyba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcauun marka wuxuu sheegtay xad aanu gaadhin oo alcilmu bileyb waman xakama iyo ku xukuma bigayri ma anzla allah xadkiisu wuxuu ahaa in dadada ku xukumo wuxuu ilaahay soo dejiyey sida ilaahay subxana watacaala uu kuuri nebiga wa an ixkum beynahum bima anzla allah markaa xadkiisi wuu ka tallaabi kana waman xakamaka ku xukumay bigayri ma anzla allah wadaliilu waxaa u daliila in dadka o dhan ay waajib ku tahay daaquudka inay ka kufriyaan ilahayna ay rumeeyaan qowluhu tacala ilaah ui laa ikraha khasbitaan fi diini diinta dhexee mid banaan maaha jaa mid banaan maaha fi diin oo diinta qofna lagu khasbi maayo sabab nuuulkana cadaynaya sabab nuuulkeedu waxa weeye sida uu xadiidka uu ku saxiixiyey sheikhu alwaadici kitaabkiisa saxiix اmusnad min asbaabi nuuul nimankii ansaartu ee reer madiine ahaa intaanuu nebigu calayh salatu salaam u iminoo dacwaddu aanay soo gaadhin yuhuud bay diin bidi jireen oo diinta yuhuudday marti uga ahaayeen taasi waxay sababtay in caruurtoodii qaar ka midii diinta yuhuudda ay qaateen markay islaameen yuhuuddiina magaalada madiine laga saarayey ayay caruurtoodu qoladii ay isku diinta ahaayeen bay dee dooneen in raacaan dabeetana waxay dooneen inay khasbaan oo islaamnimada ku khasbaan markaasaa ilahay wuxu uhi laa ikraha fi ddiin yaani diinta gelisteeda layskuma khasbayo qofku waa in isagu ku qanco qanaaco isaga ka soo godo waa inay noqoto ile diintu waa ictiqaadi qofku aanu ictiqaadsanayn in lagu khasbo inuu ku dhawaaqo ama ku camal falaa waxba tari mayso qad tabayana dhab ahaan waa caddaaday arushdu hanuunkii min alghay lumitaankii waa ka caddaado labadaas waa kala baxeen faman yakfur ka ka bari noqda biaaquut wa yumin rumeeye billaah faqad istamsaka dhab ahaan wuxuu qabsaday bilcurwati guntintii alwuhqaa ee aadka u adkayd oo laa ilaaha ila اllah ah oo qof laa ilaha ila اllah xaqiijiyey qofka cibaadatu gayr اllaahi diida oo ka beri noqda caqiidata wa qowla wa camala ilahayna subxana wa tacaala rumeeyo oo kelidii caabuda laa ilaha ila اllah buu qabsaday wa hada kani macna laa ilaha ila اllah wey aayaddan iyo laa ilaha ila اllah waa isku macno oo faman yakfur biطaaguut laa ilaaha ayay la macnatay oo dee waa albaraatu min kuli macbuudi siwa اllah ila اllahuna waxay la macnatay wayu'min biاllah wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku soo arooray raأsu اlamri alamru halkan diintaa looga jeeda diinta madaxeedu alislaamu weeye atawxiidu oo diin bilaa tawxiidi waa qof bilaa madax miyuu noolaan kara waa maya diinta bilaa tawxiidka ayna diin jirta maaha sida qofka markaa madaxu ka maqan yahy qof jira aanu ahayn wa camuuduhu tiirkiisuna asalaatu wey maanaa tiirka haya diinta haddii salaaddii laga tago dunta wey wa darwatu sanaamihi kuruska diinta sanaamku waa kuruska baarkiisa u sareeyaa kuruska gelo idinka arkay yanaa awr la raranya de waxaa daanu ahayn ama neef abaaraystay baar buu yeeshaa bmanaa dhogor taagan oo kuruska dushiisa ka baxay marka diinta islaamka kuruskeeda waxaa baal u ahayna <clears throat> waa aljihaad fi sabiilillah maxaa looga jeedaa manaa quruxda diintu quruxda diintu waa jihaadka wey oo diin markaa bilaa jihaadi yanaa quruxdu way ka maqanta oo cizadii waxa weeyaan cizada islaamku yanaa jihaadka ayay ku xidhantay muslimiin markaa jihaadi waayo jihaadka iska daayeyna waa ducafa waa kuwo taag daran diin ahaan iyo adduunye ahaanba oo cizadii iyo sharaftii ay ka maqan tahay wallahu aclam bu uhi ilahay baa wax walba ogaal badan wsala allahu calaa muxamadi wa aalihi wa wasalam ilahay baynu subxaana wa tacala ugu mahadnaqaynaa kitaabka uu inoo fudeeyey dhigistiisa waxaa kaloo anu aan ilaahay si gaara ah ugaga mahadnaqayaa inuu ii fudeeyey kitaabkaa sharaxiisii inaan maantoon idiin dhameeyey sharaxiisoo qoraalan dhameeyo saddex boqol oo safxadooda oo khulaasadii aan idin siiyey waxa weeyaan ay qeyb ay ka tahay oo ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey inaan juhuud iyo dadaal fara badan aan ku bixiyo sharaxiisa iyo wakti aada u dheer idinka qaarkood had iyo jeer kombyuutarka ayaan sita iyo kutubta qaarkood oo shandada igu jira meel kastoo aan fadhiisto fursad yaroo aan helo si aan u qoro hada min twfiiq اllahi subxana watacaala watasdiidih allahuma laka alxamdu ya rabbana walaka shukru ya ilaahana ilahay baan subxana wa tacala sheekha kitaabka qoray ilaahay baynu raxmadiisa uga baryaynaa iyo makfiradiisa ilaahu qabriga u waasici cadaab alqabri wanaarna ka ilaali ilaahu raalli ahanshahaaga iyo naciimkaaga iyo jannadaada ilahu addoonkaa ugu deeq ilaahayow cilmigaa uu qoray ee annaguna aan uga hadhnay ilaahayow ka ajarsii annagana ilah nagu anfac ilahay cilmiga nagu anfaco ilahay xifdigiisa hainoo fududeeyo ilah waxaynu ka baryaynaa fahamkiisa inoo fududeeyo ilah waxaynu ka baryaynaa ku camal falkiisana inoo fududeeyo wallahu subxaanah wa tacaala aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin